رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna suma ama bacd imaanaya bima qalla wixii uu khiyaameeyey buu la iimaanayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ayuu la imaanayaa qaala abuu xumaydin asaacidiy radi allaahu canh istacmala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu shaqaalaystay rajula nin oo min alasdi qabiilada asdi la yidhaahdo ka mid ah yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu lutbiya ibnu lutbiya magaciisa la odhan jira cala asadaqati sadaqo ayuu u wakiishay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh falamaa qadima markuu soo galay sadaqadii uu keenay qaala wuxuu yidhi haadaa lakum wahaadaa uhdiya ilaya kan idinkaa iskale waa xoolihii aan idiin soo shaqeeyey intanna anigaa lai soo hadiyey oo laysoo siiyey faqaama nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu waa istaagay cala almimbari mimbarka dushiisuu isku taagay macnaha waa khudbadeeyey khudbad buu isla taagay nebigu faxamida allaha ilaahay buu mahadiyey subxaanah wa tacaala calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu idhi amaa bacdu intaa ka gadaal fa innii anigu astacmilu waxaan shaqaaleeya alrajulu nin oo minkum idinka idinka mida fa yaquulu wuxuu odhanayaa haadaa kan lakum idinkuu idiin sugnaaday wa haadaa midkanna uhdiya ilaya waa la iisoo hadiyeeyey afalaa jalasa muu fadhiisto fii beyti abiihi wa ummihi guriga hooyadii iyo aabbihii muu fadhiisto xataa taatiyahu ilaa ay uga timaado hadiyatuhu hadiyadiisa ilaa ay uga timaado in kaana saadiqan hadduu run sheegayo macnaha waxa wax lagu siinaya wax loogu hadiyeynayaa waa mas-uuliyaddan iyo xilkan muslimiintaee loo dhiibay hadduu run sheegayo hadiyad la siinayo guriga aabbihii iyo hooyadii muu iska fadhiisto ayb nebigu wuxuu ummadda ku barbaarinayaa ruuxii mas-uuliyad iyo xil iyo hoggaan loo dhiibo inaanu xilka iyo mas-uuliyadda aanu waxba ku qaadan inaanu waxba ku qaadan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ya'hudu ma qaato axadun minkum idinka idinka mida shay-an shay ma qaato biqayri xaqin xaqdarro kuma qaato ilaa laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa subxaanahu wa tacaala yaxmiluhu isagoo xambaarsanoo dusha ku sida shaygii uu khiyaameeyey yowma alqiyaamati maalinka qiyaame fala acrifanna waan garan rajulan nin oo minkum idinka idinka mida ninkaasoo laqiya allaha ilaahay la kulmay subxaana wa tacaala kaasoo yaxmilu xambaarsan baciira neef geela ayuu xambaarsan yahay oo lahu ruqaa'un ciya ay u sugnaatay neef geeloo ciyaya ruqaaga waa cida geelu oo ciyo marka neef geelo ololayaa la yidhaahdaa ayib aw baqaratan ama neef lo ah oo laha uu u sugnaaday khuwaarun cibaa u sugnaatay yanii cida lodana waxaa la yidhahdaa banaaxinaysa aw shaatun ama neef adhio taycaru ciyaya adhigana waxaa loo isticmaalaa jalaadaysa ayib uma rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu nebigu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi allaahuma hal ballaqtu ilaahu markhaati iyo marag iga ahw inaan gaadhsiiyey xadiisku waa saxiixoo bukhaari iyo muslim baa warinaya wa qaala abu hurayrata radia allahu wuxuu yidhi kharajnaa waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ilaa khaybara khaybar xaggeedaan u baxnay falam naqna maanan qanimaysan dahaban dahab iyo walaa wariqan fidatoonna maanan qanimaysan maxaanu qanimaysanay hanimnaa waxaanu qanimaysanay almataaca alaab iyo wadacaama cunto iyo wasiyaaba dhar baanu qaniimo u helnay uma indalaqnaa waanu baxnay ila alwaadi waadiga xaggiisii baanu u baxnayo togii wa maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa waxaa ahaa cabdun addoon oo lahu nebiga u sugnaaday addoonkaasoo wahabahu uu hibeeyey lahu isaga rajulu nin oo min judaama qabiilada judaam la yidhaahdo uu u hibeeyey falamaa nazalnaa markaanu degnay buu qaama istaagay cabdu rasuulilaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi addoonkiisiibaa istaagay yaxullu xaaluu furayo raxlahu nebiga alaabtiisa iyo saamaankiisii xaaluu furayo fa rumiya waxaa lagu soo toogtoo lagu soo ganay bisahmin leeb fa kaana wuxuu ahaaday fiihi yacnii sahmigaasi wuxuu ahaaday xadfuhu ay mowtuhu geeridiisiibuu ahaado leebkiiba u dhintay faqulnaa waxaanu nidhi hanii'an lahu shahaada bogaadin shahaado loo bogaadinayaa u sugnaatay shahaadaa ninka u sugnaatay yaa rasuul allah faqaala nabiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi kallaa laysa alamru kama taquuluun arrinku sidaad leedihiin maahe waladii nafsu muxamedin biyadihi allaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ina shamlata go'i la taltahibu way holcaysaa calayhi dushiisa naaran naar bay ku holcaysaa go'aasoo akhadahaa u qaatay min alghanaa'imi qhanimooyinkii uu ka qaatay yowma khaybara maalinkii khaybar qhanimooyinkaasoo lam tusibhaa aanay asiibin almaqaasimu qaybtii aanay ku dhicin intaan qhaniimadii la qaybin ka hor go-u xaday buu naarta ugu holcayahaa camal ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha iyo cibaadada ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu qiimaha badan oo jihaada iyo halganuu ku jiray qofkani laakiin maxaa dhaawacay halga oo uu qarsaday oo uu xadaybaa waxay dhaawacday waxay galaafatay mustaqbalkiisii qiimiga badnaa iyo martiqaadkii ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa qiimiga badan uu mutaysan laha waa dhici karta marka isagu qofku isagoo isla quman isagoo cibaado yani camal ku jira in camalkiisii yani wax dhaawaca intuu la yimaado ilaahay jannadiisa aanu mutaysan xadiisku waa xadiis saxiixa ah oo bukhaari yani iyo muslim baa warinaya qaala wuxuu yidhi fafasica annaasu dadkii baa argagaxay fa jaa'a rajulu wuxuu la yimi bishiraakin suun ow shiraakayni ama laba suun buu la yani kabta suunka yaree yani markaa ku dhajisan ee suulka la geliyo indhasha ama indhalaqaadka la yidhaahdo kaasuu la yimi oo islaa kab ku samayso fa jaaa rajulu nin baa yimi suun buu aw shiraakayni ama laba suun faqaala nebigu wuxuu yidhi aw shiraakaani min naar ama waa suun ama waa laba suun oo sababtooda naar lagu mutaysamayo muttafaqun calayh marka xoolaha ummadda u dhaxeeya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene ruuxu wuxuu ku mutaysanayaa ciqaab ilah wa ahraja abu daauud wuxuu min xadiisi camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahiy wa abaa bakrin abaa bakr iyo wa cumara xaraquu waxay gubeen mataaca alghaali ninkii xaday alaabtiisii wa darabuuhu wayna garaaceen xadiiskan sanadkiisa dacfi baa ku jira waa daciif isagu wa qaala cabdulaahi bnu camrin wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa calaa iqali rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi culayskiisa waxaa ahaa macnaha xamaamadiisa iyo alaabtiisa waxaa u hayay rajulu nin oo yuqaalu lahu la yidhaahdo kirkir ah fa maata waa dhintay fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi huwa fi nnaar naarta ayuu ahaaday fadahaba way tageen yanduruuna xaalay fiirinayaan ilayhi xaggiisa fawajaduu waxay heleen cabaa'atan buste oo qad qallaha uu khayaameeyey oo u xaday bay ka heleen wa fi lbaabi waxaa ku sugan axaadiisun kasiiratun baa ku sugan wayaأtii bacduhaa barhkoodna waa imaanaya fii baabi dulmi buu ku imaanaya wadulmu dulmigii calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood yacnii qaybo saddexa dusheeda ayuu ahaadoo u axaduhaa midkood waxa weeye waa aklu lmaali xoolihii oo la cuno bilbaaili baail lagu cuno waaniiha midka labaadna waxa weeye waa dulmu lcibaadi addoommaha oo la dulmiyo bilqatli dil iyo wadarbi garaacid iyo walkasri jabin la jebiyo addoommadii iyo waljiraaxi dhaawac la dhaawaco yacni waa nooc dulmigii iyo walacni in la nacdalo iyo wasabicay iyo walqadfi yacnii in sina lagu gano waqad khadaba nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa khudbeeyey annaasa u khudbeeyey bimina mino meesha la yidhaahdo faqaala wuxuu idhi ina iyo wa amwaalakum iyo wa acraadakum sharaftiinnu calaykum dushiinna xaraamun xaaraan ka tahay ka xurmati maalinkiinnan sida yacni markaa uu xurmada u leeyahay laydinka xarimay xumaato inaad samaysaan waa maalinka tobnaad fii shahrikum haada bishiinnan oo dilqacda ah fii beladikum haada beledkiinnan oo maka ah muttafaqun alay wa qaala sala allah aleh waslem nebigu wuxuu laa yaqbalu allahu alle ma aqbalo salaatan salaad biqayri duhuurin aan loo dahaaro qaadan walaa sadaqatan sadaqana alla ma aqbalo subxaana wa tacaala sadaqadaasoo min quluulin khiyaano iyo booli ka ahaata qaad buu ka shaqeeyaa wuxuu leeya baan dhisaya xoolo riba ah iyo uu ka kasbaday buu wuxuu waxaan ku bixinayaa masaajid baan ku bixinaya walaa sadaqatan min quluul ina allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiba alla waa allo wanaagsano wax xalaala mooye wax kale alla subxaana wa tacaala ma aqbalo halkan marka qabuulka marka laga hadlayo nusuusta saddex shay baa la eegaa nafyiga la sheegayo diidmadan la diidee laleeyahay la aqbali maayo nafyigaasi waxa weeye waa nafyu lwujuud iyo nafyu sixa iyo nafyu lkamaal saddexdaasaa nafyigu u noqda halkana waxaa weeye markaa nafyu sixa la diidanya wa qaala sayd ibnu khaalid aljuhani wuxuu yidhi ina rajula nin baa qalla khiyaameeyey fii ghaswati khaybara duulaankii khaybar famtanaca nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa diiday min asalaati calayhi inuu ku tukado wa qaala wuxuu yidhi ina saaxibakum saaxiibkiin qalla wuu khiyaameeyey fii sabiili illaahi ilaahi subxaanah watacaala jidkiisa dhexdiisa fafatashnaa waanu baadhnay mataacahu alaabtiisii baanu baadhnay fawajadnaa fiihi waxaanu ka helnay kharasan kuul oo maa yusaawi dirhamayni laba dirham aanu dhigmin hal kuulahoo iska liidatoo laba dirham aanu ayaanu ka helnay harajahu waxaa soo saaray xadiiska abu daauud wanasaai xadiiskuna waa aciifo sheekh albani wuxuu ku daciifiyey irwa lqaliilka raqamka wa qaala limaam amed wuxuu yidhi imaam axmed wuxuu yidhi maa naclamu ma ogin ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu taraka salaata salaada inuu ka tegey cala axadin ruux dushiisa lagu tukanayo ilaa cala alqaali ruuxa khiyaamada sameeya iyo waqaatili nafsihi iyo nafsadiisa midka dila mooyaane nebigu bulshada muslimiinta wixii ka dhinta uu ku tukanayay laakiin laba qof kuma tukanayno ruuxa isagoo jihaad ku jira quluul iyo khiyaamo sameeya nebigu kuma tukanayn ka naftiisa dilana nebigu kuma tukanayn laakiin muslimiinta kalu wuxuu lahaa salluu calaa saaxibikum saaxiibkiinna ku tukada walidaalika waxay yidhaahdeen culimada iyo dadka ahlulfadliga ah ruuxa macaasida hadii ilaahay ku ron yahay daa'ima ama khamriga daa'ima ama sinada daa'ima ama salaad la'aanta iyo haddii ilaahay kuu ron yahay daa'ima culimmadu ku tukan maayaan waa sajran liamhaalihi kuwa isaga la si loogu digo oo markaa ay digniin ugu noqto alkabiiratu alcishruun kabiirada labaatanaad waxa weeye aldulmu biakhdi amwaali nnaasi bilbaail waa dulmi in lagu qaato xoolaha dadka baadil in lagu qaato qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi walaa taakulu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna bilbaadili baadil ha ku cunina oo watudlu markaa aad raaricisaan biha ay ilal amwaali xoolihii aad u raaricisaan ilal xukaami xukaamta yani xaggoodii idinkoo laaluushu siinaya wa qaala tacaala ilahi wuxuu idhi inama sabiilu jidkii wuxuu ahaaday dembiga loogu xukumayey cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulminayay oo wayabquuna dalbaya fi lardi arlada dhexdeeda biqayri xaqin xaqdarro ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun ay mu'limun wax xanuujiya wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi waadaalimuuna daalimiinta maa lahum ma sugnaanin min weliyin arrimahooda cid maamusha iyo walaa nasiirin wax u hiiliyo u gargaara toonna uma sugnaan wa qaala sal allahu aleh waslem nebigu wuxuu yidhi adulmu dulmigu ulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaama itaquu ulma faina ulma ulumaatun yowma alqiyaama ayb xadiiskuna waa saxiixo bukhaari baa warinaya muslim min xadiisi cabdillahi bni cumar wa qaala sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man dalama ruuxii dulmiya shibran taako oo min alardi dhulka ka mida duwiqahu waxaa loo qardhaaseeyaayoo luqunta loo sudaa ilaa sabci ardina ilaa toddobada dhul laga gaadho taa ka dhuluu dulmiyey toddobada dhul baa luqunta loo sudhaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi wa tacaala ina allaha alle subxaana wa tacaala laa yadlima ma dulmiyo miqaala daratin dhuudhicaso wax leeg ilaahay addoommada kama dulmiya subxaana wa tacaala maxaa yeelay sifaatulkamaal baa ilaahay u sugnaadayoo alle waa alle caadila subxaana wa tacala wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu wa fi lxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa wadiiwaanun diiwaan baa ka mida diiwaanada ilaahay laa yatruku allaahu ilaahay aanu ka tegayn minhu xaggiisa shay-an shay wahuwa kaasina waxa weeye dulmu lcibaadi addoommaha dulmiga marka ay isdulmiyaan kaa laga tegi maayo ilaa ilaahay u kala garsooro oo loo kala xaq xadiiska uu nebigu leeyahay yani aulmu fa faulmun laa yakfiruhu allah waulmun yakfiruhu waulmun laa yatrukuh dulmigu saddex qaybood buu u qaybsamaayo mid aan ilaahay subxaana wa tacaala dhaafayn oo ah ina shirka la dulmun cadiy midka labaadna waxa weeye waa dulmi uu dhaafayo macsiyada addoonku uu sameeyo isaga iyo rabbigii ka dhaxeeya ilaahay subxaana wa tacaala wuu u dhaafay hadduu doono dulmiga ilaahay aanu ka tegayn waxa weeye waa dulmu lcibaadi yacnii bacduhum bacdan adoomadu inay isdulmiyaan barhkood barhka kale ay dulmiyaan ilaa xaqooda loo kala qaado wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi madlu lqaniyi ninka hodanka ah meermeerintiisa uu meermeeriyo ruuxii xaqa ku lahaa dulmun waa dulmi buu nebigu yidhi salawaatu ullahi riwaayo kale wuxuu ku yidhaha layu lwaajidi dulmun ruuxa yacnii hodanka ah wixii